bismi اllah الرحman الرaحيم alxamdu لlah رb العaalamiin وslى اllah عlى mxamedi وعlى ali mxamed rabi اshrax lii sadrii وysir lii amrii wxlul cqdaة min lisani yfqhu qwlii qala اlmuصنifu raximah اllah alfaacilu اladii kamarfuuci ataa zayd muniira wajhu nicma اlfatىa وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمعين كفاز الشهداء wqad yuqaalu saacida wasahidu wlficlu lidahiri bacdu musnadu wayarfacu lfaciila ficlu nudmira ka mihli zaydun fi jawaabi man qaraa baab faacili haadaa kani baabulfaacili faacilka baabkii lagaga waramayey weeye <clears throat> mubtadiyi khabarkii iyo waxyaalihii mubtadiyi khabarka nasakhayey way noo soo idlaadeen sheekhu raximah llahu halkan wuxuu ka bilaabayaa baabka loo yaqaano baabulfaacil huwa luqatan man awjada alficla faacilka xagga luqada waxaa lagu yidhahdaa ficilka meesha yaalla cidda jirsiisay ee ayaa lagu yidhahdaa xagga luqada faacil xagga istilaaxana waxaa la idhaahdaa alsmu almusnadu ilayhi ficlun calى ariiqati facala aw shibhuhu tacriifka waxaa idiin qorayaan ibn caqiilka tacriifkiisa wey alsmu almusnadu ilayhi faacilku waa musnadu ilayhi waa ka xaggiisa loo soo tiriyo ficlun ficil ba xaggiisa loo soo tiriyo marka faacilka waa maxay waa musnadu ilayhi calaa ariiqati facala ariiqada facalana loogu soo tiriyo facala soo marka arintan facala muxuu uga jeedaa waa musame ala ariiqati fucil ma fucili waa maxay waa mamniu lilmajhuul soo ma kaanaayo faacil baa la dhada lakin kan waa maxay waa calaa ariiqati facala aw shibhuhu ama ficil wax shabahay baa loo soo tiiriyey ficil keliyinu kuma camal falo faacilka ficil keliyun ma rafciye waxyaalaha ficil shabahana way rafciyaane kaasi ayaa loo soo tiiriyey waa alsmu almusnadu ilayhi ficlu calaa ariiqati facala aw shibhuhu intaasaa la dhada tariifkiisi waa inta xagga luqada waa man awjada alficla xagga kalena tariifkiisi waa ka waayahay haddaba waxaa jira axkaam bu iska leeyahay tariifkiisi maadaamanu baranay axkaam bu iska leeyahay axkaamtiisu waxa weeye waa sagaal sagaal xukun buu lahaan jiray kow atakhiiru atakhiir waa inuu he xagga dambe waa inuu maro xagga dambe waa inuu ku sheegan yahay ficilku waa inuu horeeyo faacilkuna u dambeeyo xukunka labaad marfuucun faacilku waa maxay ya sheekh faacilka xukunkiisu waa marfuuc mansuub noqda ya mansuub kharaqa thawbu ya almismaara ka warrama <laughs> waa shaad ya kharaqa thawbu eeg athawb waa maxay eeg kharaqa thawbu almismaara athawb waa maay imika waa mafcuulki u godan yahay ka wax dilaaciya waa maxay ma mismaarka la dilaaciyo mise marada wax dilaacisa ega sa macnaysid wa maay khalaqa thawbu maradii wuxuu dilaaciye almismaar masuurgalba kolkaa athawbu waa mafcuulkii oo godan almismaarana waa faacilkiio nasbisan aduu meelge waa kane haddii jirto waa shaad waxay leeyihin hal goor ba la nasbin karaayo faacilko waa xilnimo waa idaa tacayana ba ydhahde marka la garanayo caynoobo idaa tacayana weyan ba ydhahde waayahay warafca mafcuulin bihi laa yaltabis macna sbi faacilin rawow falaa taqis kaafiyadu saa ku dhahdaa inmali waxaa ka mid a kasara azujaaju alxajara kasara zujaaju alxajara adu ka sheeke ya azujaaju waa maxay waa quruuradii waana la goday waana mafcuul mafcuul godan wey alxajara dhagaxii wax jebinaya waa faacilkii waa la kordhigay ya shaad iskaga hambaarda waa shaad wey marka xukunkiisa labaad maxay waa marfuuc an yakuuna marfuucan saw laba ima haysan waa an yakuuna madkuuran ya waa inuu madkuur yahay facilku maxduuf ma noqda waa inuu madkuur yahay waa xukunkiisu waa inuu sheegan yahay wey waa inuu sheegan yahay ama wuu sheegan yahay ama damiir buu noqonaya ama damiir buu he u noqonaya saddex afar tajriidu caamilihi can calaamati taniyati waljamci ida kaana alfaacilu musanan aw jamca haddii faacilkii musana noqdo ama uu jamc noqdo caamilka ku camal falaya waa in laga qaawiyo calaamada tasniyada iyo calaamada jamca imsaadyasan ya afar ma ilxaaqu taai taniii bicaamili taa tanii ba caamilkiisa la gelinaya idaa kaana alfaacilu muanata imsaadyasan shan saw maa jawaazu xadfi caamilihi caamilkiisa in la gooyaa banaan xilima idaa culima marka la ogaado waa imisa lix miya ya wsluhu an yataila bicaamili caamilka waa inu la xidhiido aamilkiisa waa inu la itisaalo waa imisa toddoba ikhnaauhu can ilkhabar ta masaladan waxaynu kusoo qaadanay mubtadiya khabarkiide waa inu khabarka adeeqo halkaynu kusoo marnay wa awalu mubtada un wathani faacilu agnaa fii ahaarin dhani waa inaga halkaa kusoo marnay ka u dambeeya ee sagaalaad laa yatacadad faacilku ma tacadudo aacilku ma tacadud oo laodhan maayo ficilkan baa saddexdan faacil rafciyey saddex mafcuul waad arki laakin ficilkan baa saddex faacil rafciyey ma jiro sheekh laa yatacadad waa imisa sagaalkaa wey sagaalkaa toddobuu sheegi doonaa labun buu ka tegaya labaduu ka tegaya waa maxay laa yatacadad wuu ka tegayaa ma sheegayo waxaa kale oo uu ka tegayaa ikhnaauhu can alkhabar nadda hore u soo sheego ma soo celinayo sagaalkaa xukun buu leeya sagaalkaba abyaad baa lagu nadmin jira dee afar beyd baa maan filaya afartiiba inaad qaybsantihin baan filaya lifaacilin tiscun khudi takhiira wاrafca wاdikra walow taqdiira tajriida caamilin lahu can calamin tahniyatin jamcin lixaaqin culima ta'niihahu waxadfa ficlin yacmalu licilmihi waasluhu yatasilu bcaamilin ignaauhu can اlkhabr wa kownuhu bilaa tacadudi waa axkaamtiisina waa sagaalka wey sagaalka todobu matniga dhigi doona labadana wuu ka tegaya waa laa yatacadad iyo iqnaahu can ilkhabar maxaa rafciya ficilkaa rafciya yaa rafciya faacilka yaa caamilo noqda sheek dee ficiluna ku duldha haddaan ma ficil keliya yaa toban shay baa rafciya waa faacil markaynu nidhaano haddaynu marfuuc nidhaana koob iyo toban baa rafciya laakiin faacil baynu socnaa faacil inooga dhig faacilka toban baa rafciya tobankaasi waa maxay ya ismi aacilkdhah ismi faacilkow dhah amilatu mubaalaga ya sifat mushabaha ismu tafdiil master imisa ismu master daraf jaariya majruur ya sideed soo sida iyaaka oo kale sagaal soo maa ismu ficil toban de ficilkiina waa caadis ficilka waa caam ood garanaysa waa markaynu faacil idhaahno weeyaan facaashiqun cushaaqun cishqun acshuqun wa sifatu lmushabahati yaa xaadiqu wasmu masderin wasmu ficlin kaawahu yaa saaxibii min jahlin wadarfu walmajruuru almuctamidaani hamsata istifaami fakhud bayaanii iyaaka atat milaha fi rafci fatlub lmithaala fi lmasaaxi <laughs> waaye caashiq munaasib facilayn cushaaq amilatu waa laga munahayn cishqun sifa mushabaha maynahayn acshuq ismu tafdiil munahayn ya sifada mushabahada yaa xaadiqu aduu sidaan kuugu tiriyey wuxuu kuu noqonayaa maxay waa tobankaa weeyaan faacil waxaa rafciyaay waa tobankaa weeye marfuuc haddaynu nidhaahna ismigii mafcuul baa soo gelayade marfuuc haddaynu nidhaahno oo naayo faacilnimu u rafcinaya caamilkiisina waynu baranay oo waa toban axkaamtiisina waynu baranay oo waa sagaal tacriifkiisina waynu baranay waa man awjada alficla xagga kalena waa alsmu almusnadu ilayhi ficlun calaa siiqati facala aw shibuhu intaa masla faani wax kuu ma jira laqmadu la soco alfaacilu ay baabalfaacili alfaacilu faacilku alladii ka weeyi istaqara sugnaaday ka marfuucey qawlika qawlkaaga labadiisa marfuuc oo kale ku sugnaaday aad ku qawshay ataa waxa yimiday zaydun zayd baa yimiday muniiran xaale uu yahay zayd mid uu ifayo oo uu wirwirayo wajhuhu zayd wejigiisu nicma alla wanaagsana alfatha alla shaabku wanaagsana ya wuxuu ku yidhi alfaacilu faacilku alladii ka weeyi ka marfuucey ataa zaydun muniiran wajhuhu nicmalfataa tusaalaha labadiisa marfuuciyo wii lamid oo kalea ka marfuucey baa la idaafaynaya ata waa mudaafiley zayd waa mudaafiley munira sii mudaafiley waju mudaafiley nicma mudaafiley alfatx mudaafiley wuxuumay noqon yahan haabi qasti lafdiga alfaacilu faacilku alladii ka weeyi hee istaqara sugnaaday ka marfuucey ataa zaydun muniiran wajhuhu nicmalfata saasaas kugu wada qabanada haddii kale saan laqmiye qaado oo alfaacilu faacilku alladii ka weeyi waa khabar sooma ka marfuucey waa maxay waa siladii alladiida halkaasa lagu salaynaya haddaba marfuucey waxaa loo idaafaynayaa laba miaal ata iyo munira wejuu loo idaafaynaya maxaana loogu idaafaynaya bixadfil qawli qowl baa meesha ka go ka marfuucey qawlika qowlkaaga labadiisa marfuuc oo kala ah aad ku qawsho maxay ataa zaydun zayd baa yimiday muniiran xaale uu yahay zayd mid uu wirwirayo wejhuhu wejigiisu nicma alla wanaagsana alfata wiil wanaagsana waa maxay hal xukun buu kuu sheegay sheekhu xukunkaas waa maxay waa kownuhu marfuucan alxukm wal aladii dakara annaadimu huwa arafcu halkunu ka sheegay inu ka fahmayna marfuucaydaaynu ka fahmayna markaa marfuucay tamaamulbeyd maahae ya waa xukm wey waa xukumkii baa laga qaadanaya waa an yakuuna marfuucan ama kownuhu marfuucan waa inuu marfuuc yahay xukunkiisu waa in he marfuuc yahay labada marfuucu sheegaya maad garanaysaan ataa mayna ficil lahayn ataa waxa yimid ficil maadi may lahayn zaydun waa faacilkii muniiran waa maxay waa xaalo wejhuhu waa maxay ya waa faacil haye nicma waa maxay waa ficil maadi alfata waa maxay waa faacil imise faacil baa yaala imise marfuuc baa yaala saddex zaydun iyo wajuhu iyo alfata saddex mayna olin haddaba saddexdaa labu meel ka soo qaadaya labadu meel ka soo qaadaya waa maxay caamilka marfuuca meesha yaa la rafcinaya inuu ficil yahay iyo inuu shibhulficil yahay ficilka laba israaci adaba marka wado keliya wada mari ficilki waa maxay waa nicmo iyo ataa labadooda marfuuc mid keliya ka soo qaad haye shibhulficilguna waa maxay waa muniir waa ismi faacil muniir waa maxay muniir waa ismi faacil muniir oo ismi faacila ayaa wajhu faacil u haysta muniir waysan haye maxaa la samaynaya marka muniiran wajhuhu marfuuciisa iyo ataa zaydun marfuuciisa labadaasa la soo qaadaya nicmal fatahalkay hoos gelasaa ata zaydun bay hoos gelaysaa ma fahni markaa laba marfuuc halkaasu ka soo saaraya saddex marfuuc baa yaalle labada marfuuc caamilka ayaad ka fahmaysaano caamilku hadduu ficil yahay mid buu ka soo qaaday hadduu shubulficil yahayna mid buu ka soo qaado hal tusaalu ka sheegayba markaa muniiran baa rafciyey wajhuhu waana saa u fahamtaan oo shuruuddii maa laga helay ha muxuu ictimaaday calaa dilxaali macnihiisuna waa alxaalu walistiqbaalu wajhuna faacil buu u haystaa kolkaa tusaalean waxaynu ka fahmaynaa caamilku inuu noqon karo ficil iyo inuu noqon karo shibulficil waxaa kaloo inu ka fahmaynaa caamilka faacilka rafcinaya inuu noqon karo mutasarif sida ataa oo kale iyo inuu noqon karo jaamid sida nicmo oo kale de war adagi kuma jiro xukunkiisina waa maxay waa arrafcu weeye tacriifkiisina waynu haysanaa ka soco alfaacilu faacilku alladii ka weeyi istaqarra sugnaaday ka marfuucay qawlika qowlkaaga labadiisa marfuuc oo kale ku sugnaaday aad ku qawsho ataa zaydun zayd ayaa yimid muniiran xaale uu yahay zayd mid uu widhwidhayo wajhuhu wejigiisu nicma alla wanaagsana alfataa alla wiil wanaagsana marka xukunkiisu waa rafco limaada liannahu cumda faacilku waa maxay waa cumdo weeyi wrafcu icraabulcumadi rafcuhuna waa icraabta ay iska leeyihiin waxyaalaha cumadka ee tirarki ihi marka inuu marfuuc yahayna waxaynu ka qaadanay xukunkiisa ka marfuuceedaynu ka qaadanana oo min tatimati tacriifi maahe waa xukman min axkaami lfaacil marfuuceda tatimatu tacriifa ka dhigine waa xukun faacil kuu leeyahay weeyi yaa rafcinaya haddaba yaa rafcinaya de int ciddii rafcinaysa waynu sheegnay tobankaa shay soo tilmaanay ayaa rafcinaya ka soco ismi faacil baa rafcinaya sida qaa'imun azaydani sida muniirun wjhuhu ifa mushabaha rafcinaysa zaydun xasanu wajhuhu waaya maad la kulantay sha xasano magacaaga waad la kulantay miya masderkii cajibtu min darbi zaydin camran oo min baabi idaafati masderi tumima limafcuulihi ismu ficil hayhaatal ya hayhaata alcaqiiqu hayhaata alcaqiiqu eeg markaa markaynu leenahay waa marfuuc markaynu leenahay waa marfuuc baynuna lama jeri kara miya ya ya lafdiyahaan waa loo jeri karaa maxaana jirta mintii zaa'idad ahayd ya hal taraa min futuur oo kale maa jaaana min bashiir waxaa kale oo jeri karta laam baa jirta laamta zaa'idada hayhaata hayhaata e eh? hayhaata hayhaata lima tucaduun laamtaasoo siliya tawkiid maadana faacilkiia ma isla fahni waka marka wuxuu noqon karaa eh, ismu ficil buu noqon karaa daraf iyo jaariya majruur noqon karaa zaydun zayd cindaka agtaada mid uu ku sugan yahay waayi abuuhu zayd aabihi abuuhu yaa rafciye ya cindaka rafcisade darafkana wax rafcinayaba sheekh la soco haysan dhatirin zaydun zayd fi daari daarta mid uu ku sugan yahay waayi hulaamuhu addoonkiisu ya afilaahi shakun waatay yidhahdeen maxay shakuntan waa faacil bay yidhahdeenba oo yaa ku camal falay de xarfujarkande ya afilaahi shaku jaari majruurkan baa ku camal filaya shaku darwa faacil bay leeyihin ictimaadkiina waa haystaa istifhaamta maana darka mayn dhalaada waka waa cawaamisha waxay kamid tahay waxyaalaha faacilka rafciya afcalu tafdiil baa kamid a ah, marartu bilafdali abuuhu abuuhu yaa rafciye afdal baa rafciye waqis calaa dalik waayo halka hal xukumayna ku hayna halka xukun waa maxay kownuhu marfuucan wuxuu yidhi sheekhu wa bacda ficlin faacilun fain dahar fahwa wailaa fadamiirun istatar faacilun waa mubtade waana nakiro iyo dib mare maxaa cunansiiyey khabarkiisii baa ka soo taqadumay oo khabarkiisii muxuu noqday daraf mu noqday oo khabarku markuu daraf noqdo sababta shartayd inuu mukhtas noqdo oo muxuu ku ikhtisaasoomi jiray wuxuu mukhtas ku noqon jiray hee bian yudaafa ilaa macrifa in macrifo loo idaafeeyo oo wa bacda ficlin macrifo looma idaafayna ficlin waa nakire mayana caam baynu soo qadarana shay caam u idaafaynana markaa muxuu noqon wa faacilun faacil kaainun wuxuu ahaaday bacda kuli ficlin kuli noo min alfaad cumumiya soo qadar wa faacilun faacil kaainun wuxuu ahaaday bacda kuli ficlin ficil kasta gadaashii ficil dhammaantii gadaashii ayuu ahaaday haddaba fa in dahara haddii uu muuqdo huwa faacilkii fa huwa ay falxukmu waadixun xukunku wuu iska cadyahay ama fa huwa ay ayid daahiru kaa muuqday almaluubu kii la daydayayeyba weeyi wailaa ay wailaa yadhar haddii aanu muuqan fa damiirun ay fa huwa ay alfaacilu faacilkii damiirun damiir weeyi damiirka oo istatara qarsamay huwa damiirku halkan muxuu kaga waramaya xukmulfaacili ata'ahuru can raaficihi ka rafcinaya waa ka dambeeyo halkaynu ka qaadanay wa bacda ficlin faacilun baynu ka qaadanay maslabani wa bacda ficlin faacilun baynu ka qaadanay ka rafcinayo oo ficil ah ama shibulficli waa inuu horeeyo marfuuca la rafcinayaana waa in u dambeeyo oo macnuhu waa inuu noqdo qaama zaydani waa inuu noqdo ama aqaa'imun azaydani macnuhu waa inuu soo noqdo ya raafica horaynaya marfuucna wuu dambaynaya inta maslabani waa xukmuhu ataakhiru markaa labaynu haysanaa lifaacilin tiscun khudi atakhiira warafcana waynu soo qaadanaba haye wailaa fa damiirun istatar xukun saddexaad baynu ka qaadanaynaayo kownuhu madkuuran waa inuu madkuur yahay haddee la sheego ay noqoto qaama zaydun waa sax haddaed arki weydiid ka warran oo macnihu uu yahay zaydun qaama hadduu yahay ka warran ta waa damiir mustatir ah waa damiir mustatir marka ama madkuur buu noqonaya wuu muuqanayaaba ama maya madkuur ma noqonayo mama muuqanaya dee damiir buu noqonaya damiir qarsoon buu noqonaya misl fanin markaan saddex xukun baynu haynaa beytkan laba xukun baynu ka faa'idaysanay kownuhu mutaakhiran wa kownuhu madkuuran labada xukun baynu ka faa'idaysanay markaa ma banaana inuu xagga hore soo maro oo raafica uu ka soo horeeyo oo la idhaahdo azaydani qaama ka warrama sidaa azaydani qaama ka warrama ya azaydani qaama ya tacbiirkaas horta mu banaan yahay ya azaydani labadii zayd azaydani labadii zayd qaamo istaagen ya maadri mutaabaq aan jirin adu yaa taay horta makuufi ata mise basri basri baa tahay waa sax waaya haddaed basri taa mutaabaq aan jirin markaa waa sax sheekh baarak allah fik waaya mutaabaq aan jirin de ila azaydani qaama baa la doonaya azaydani kolkaa basriyiin hadday tahay waxaad ku wadaan he faacilku ma soo hormarate xukunkiisa kamid tahayba atakhiiru sooma xagga damba inu ku sheegan yahay idan waxa xagga hore yaalla waa mubtada leyihin haddaan basriyinnay hadduu mubtado yahayna dee khabarkii mubtad waa mutaabaq waa ina taalo azaydani qaamaa bay leyin markaa tacbiirkan waa khaladba saasay leyihin iyagu waa khata bay leyihin haddaynu kuufi nahayna e waa lawsaal soo ma azaydani waa faacilkii iska soo taqadumay qaamina waa sax haddaad kuufi tahay <laughs> saxiix walala waaya markaa saasay leyihin marka madhabka basriyiintu waa sida madhabka kuufiyintu laakiin taqdiimka isagu banaynaya taqdiimku waa banaanye marka u fiirso madhabka kuufiyintu azaydani qaamo waa sax marka azaydani maxay leeyihin waa faacil soo taqadumay qaamina waa ficilkii oo mutaahirade waa sax waadan kuufinahay maxay leeyihin may sida ayaynaan odhanine aynu mutaabaqa meeshii a aynu nidhaano azaydani qaama aynu nidhaano azayduna qaamuu aynu nidhaano aan masle marka aliftaas ficil iyo wowda ayaad ficilka keeni si ay mutaabaqo meeshii u timaado labadoodaasana faacil ah misla bani ya waan fahnay la tahay marka wa bacda ficlin faacilun halkuu ku ishaaray wey hadduu muuqdo ka waran hadduu muuqdo wuxuu ka wadaa ficilka iyo waxa shabahaya waxa lagama maarmaan ah inuu marfuuc leeyahay marfuuc in wato haddaba marfuucaasi haddii uu muuqdo dee idmaar meeshii ma yaalo haddii aanu muuqanna idmaar baa meesha yaala waa inta wa bacda ficlin faacilun muxuu ka wadaa ficil kasta waxa lagama maarmaan inuu faacil leeyahy ficil bilaa faacili mu jira ya ficil bilaa faacili ma jiri wey soo ma faacil kasta laabudda lahu eh, min faacilin faacil inuu qaataay waa lagama maarmaan wey maxaynu ka fahmaynaa wa bacda ficilin faacilun baan ka fahmaynaa xaga kalena maxaynu ka fahnay haddii faacilkaa la sheegaya u muuqdo dee fal amru waadix arrintu way caddahayba haddii aanu muuqanna idmaar baa meesha yaalla waa intaa meesha ma isla fahni waaya afcaal aan faacil qaadan baa jirta sheekhe afcaal aan faacil qaadan baa jirta ficilka muakidka ataaka ataaka laaxiquuna gabor ataaki ataaki laaxiquuna ficilka hadda ma mufacil buu baanaga muna muakid ahayn ya ficilka mabniyu lilmajhuuli ma faacil buu qaata mise naay faacil buu qaata ya naay faacil buu qaata de ma faacil buu qaata ya faacilka naay faacil ka dhigtay mafcuulkiiba halkiis faacilka soo galayba soma markaan faacil mu aadanay faacil buu aatay kaanada zaaidadii ma faacil bay aadata ya waqad tuzaadu kaana fi xashwin kama eh, kaana asaxa cilma man taqadama maynaan hore soo marin haye alficlu makfuufu bima ka warrama qalla ma iyo taala ma iyo kasura ma ma faacil bay qaataan ya ya may ficilka lagu akidin nuunu tawkiid ee jamaaco loo tiiriyo rag ama dumar ama ya maanta almukhaaaba walaa yasudunaka iyo walaa tadribinna istina muara istina mufaraa markaynu ana maa qaama ilaa zaydun ilaa zayduntan mafaacilka wuu go-an yahe maa qaama axadun maynan masderka ka warrama aw icaamun fii yawmin haddaynu sidaas idhaahno masderku damiir ma qaada isaguna waayo waaba jaamide waa lijumuudihi sida darban zaydan oo kale tacajubka ka warrama hadday siiqadiisu soo takarurto siiqada labaad mafacil bay qaadata ya asmix bihim wa absir ilaa sagaal bay gaadhsiiyaan ilaa sagaal ficil ayay gaadhsiiyaan inta aan facil qaadan meelaha kitabka hoosena waad ka soo akhrisan doontaan insha allah marka halkana maxaynu ka fahanay waxaynu ka fahanay laba xukun labada xukun waa maxay culimo kownuhu mutaakhiran can iraafici raafica rafcinaya waa inuu ka dambeeyo soo halma shardiga kalena halkaynu ka fahnay wa kownuhu madkuuran waa inuu madkuur yahay oo hadduu sheegan yahay waaba sax haddii aanu sheeganayna waa damiir mustatir intaan masla fahnay haddaba waa faacil waa mubtada bacda ficlina khabarkii bay u noqotay intan waa shardiye weeyaan dahara waa ficlu shardigii jawaabo shardigii fahuwa weeyi waxa weye fahuwadan waxay leeyihin anuusoo qadarna khabarkii fahuwa waadixun waa in laadan waa meelii lagu khaldamayo iska ilaali waa in iyo laa ficlu shardigina wuu go-an yahay waa ilaa yadhar buu noqonaya haddii aanu muuqan mubtadihii baa goan fahuwa faacilkii damiirun damiir weeyi damiirka oo istatara lna aljumala bacda nakiraati nucuutun wa bacda almacaarifi axwaalun maynantaasuna hayn ka soco marka wa faacilun faacil kaainun wuxuu ahaaday bacda kuli ficlin ficil dhammaantii dabadii faacil baa ahaaday haddaba fain dahara haddii uu muuqdo huwa faacilku fahuwa waxaynu u celinaynaa daahir ayaynuu celinaynaa ismi faacil oo aynu ka fahmayno daharada fa huwa ay aye daahiru kaa muuqday almadluubu kii la doonayey weeyi ee faacilka ahaa ama fa huwa ay falxukmu xukunku dee waadixun wii iska cadiyo waa banaanyaal misle fahni wailaa ay wailaa yadhar haddii aanu muuqan faacilkii oo faacil aanad arkayn sheekh sida zaydun qaamo eega zaydun qaamo ma faacil baa muuqda dee maya dhe dee fa damiirun fa huwa faacilkii masle fane ha ku dawaqin marka meel kale ha ka didayna waa damiir qarsoon saddex xukumaan haysana kownuhu marfuucan kownuhu mutaakhiran kownuhu madkuuran وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء وقد يقال سعيدا وسعيد والفعل للظاهر بعد مسند وجرد قاوي الفعل فعل كقاوي متعلق يبقى قوان كسو تعلق أي فعل من علامة التثنية والجمع تثنية يجمع علامة دي سكقاوي إذا ما يا طالبا خذ maa bacda idaa zaaida inamaanta ka dhargeynba mar kasta wayna soo celina sooma macaaniya maa cashrun idaa runta caddaha faxaasil calaa beytin shahiidin taqarara satafhamu shar alwasli facjab linukrihim bikafin wanafyin ziida darfan wamasdara haadihi ma zaaida ziida darfan wamasdara waa ta halkaa ku jirta weyaan masle bane marka meelahay zaaida maxaa ka mid a bacda idaa idaa dabadeed maada zaaid weligaas kaga xukun qur'aanka may ku jirta yaa yaa daliil ka keenaya qur-aanka zaid hore waa siriya tawkiid baa la odhanaya waidaa maa adibuu hum yafiruun waidaa maa adibuu ay waidaa adibuu waidaa maa adibuu hum yafiruun saxiix walala marka maadaas waa iska zaaido wey wajarid qaawi alficla ficilka qaawi min calaamati taniyati waljamci ka qaawi idaa maa usnida ay idaa usnida alif ku alifulaaq idaa usnida marka la tiiriyo huwa ficilka linayni laba marka loo tiiriyo faacilki markuu musana noqdo aw jamcin ama jamc marka loo tiiriyo ee faacilkii uu noqdo jamc wadaalika tusaalihii kaainunka qawlika qowlkaaga iyo wixii lamid aweye ku qawsho faaz alla ilaahu waxa guul gaaray ashuhadaa kuwii shuhadada ahaaye dar ilaahay u shahiiday kuwaas liibaan bay la iyo liibin buu guuri ya waqad yuqaalu in la ydhaahda la arkaa sacidaa way guulaysteen ashahiidaani labadii shahiid wa way guulaysteen ashuhadaa shuhadadii walxaalna sidaa la dhaahdo alficlu ficilku musnadu mid la tiiriye uu yahay liaahiri aahir mid loo tiiriye uu yahay badu ay bacda dikrihi intii la sheegay dabadeedna mid loo tiiriye uu yahay halkan muxuu ka wada madhabu jumhuuri carab carabtu sida ay u badan tahay ficilka haddii loo tiiriyo ismi daahir ah oo musanna ah ama jamac ah waxa waajib ah in laga qaawiyo ficilkaa calaamadii taniyada iyo calaamadii jamca oo xaalkiisu wuxuu la mid noqonaya sidii mufrad loo tiiriyey oo kale soo markaad tiradid qaama zayd markaad leedahay qaama ma ku daba darasa mana sideedii iska marka faacilka mutananooda uu jamca noqdana sidiisiunkuda sidii mufradka waa sidii he marka faacilkiisu mufradka iyo ficilka guda oo maxaad odhan qaama zaydani iyo qaama zayduna dhe ee ha odhan qaamaa zaydani iyo qaamuu zayduna warkaa ma fahdeen waa hiya alluga alfusxa almashhuur can ilcarab saxiix walala waa taa weeye marka waxay leeyihiin in la idhahdo qaama zaydani qaama zayduna qaamat ilhindaatu maxay diideen marka qaamaa azaydani qaamuu azayduna qumna alhindaatu saasay diidayaan saas ayay diidayaan waayahay oo ficilkaa ismiga daahirka a in calaamo ficilkii lagula yimaado oo ficilkii calaamo lala xidhiidiyo ayay diidayaan yow waa madhabka jumhuur alcarab wey waana madhabka mashhuurkaa ah weyan madhabka mashhuurkaa ah wey waaya culimo kale ayaa jirta uu ku tilmaamay waqad yuqaalu qadu taqliil bay mudaarica ka faa'idaysaa sooma ya waa qaliil buu kuleeyahay in la yidhaahdo ficilkii oo ismi daahira rafciyey in la daba dhigo calaamatu taniye iyo calaamatu jamc calaamatu taniye iyo calaamatu jamc in la daba dhiga oo la yidhaahdo maxay qaamaa azaydaani qaamuu azayduuna qumna alhindaatu saa in la idhahdaa waa lua aliila waa lua qaliila waana luqatu akaluni albarakiis waa luqatu bani lxaari nimanka la dhaa binu kacab nimankaasaa saale marka waa luqa carbeed wey lakin sida mashhuurkii waa maxay alfusxa ihi waa maxay waa tajriid in calaamatu taniya laga qaawiyo ficilka ama shibulficilka idaa kaana alfaacilu muhanan aw jamca marka uu yahay waay ina fahanteen bay la tahay hore aynu soo ya akaluni albaraakhiis bay iska yidhahdeen akaluniy waxay cuntay albaraakhiisu injirboodadii ama tafkidii ya soo saama ya akalatni albarakiisu halkuu ka odhan lahay inuu iska ihahda maxay akaluni waa luqatu akaluni albarakiisu saasaa loo yaqaanaa ila barakiiso jamc u tiriye ma waka markaa saciidaadan waa maxay saciidaa ashahiidaani wey ashahiidaani iyadoo rafcinayso ismi daahira ayaa haddana calaamaddii calaamatu tasniyaad la daba dhigay saciiduu ashuhadaau ashuhadaau iyadoo ismi daahira rafcisay oo jamaca ayaa haddana la daba dhigay calaamadii oo ah wowda saciiduu marka waa saas waa qaliil ya laakiin sidaas qaliil hahaate waxaa jirta laba icraabood oo kale ayaa jira oo iyagu qaliil aan noqonin haddaa lagu icraabo fara badanba oo waa maxay in la yidhaahdo sacidaa azaydaanidan iyo saciduu azayduunadan sacidaa alifta ku jirta iyo wowda ku jirtaay waa ismi waa faacil marka hore iy maxay ku wadaan xuruuftay ku wadaan iyagu calaamo kutusinaysa tasniyanimo iyo calaama kutusinaysa jamacnimay ku wadaan so islamana fahmin waa ismi aliftana waa ismi wowdana waa ismi waana faacil ismigan dambana laba icraabood ba inoogu banaan inaynu mubtada ka dhigno saciidaa waa khabarkii oo taqadumeyba waa jumla ficliya o dhamaystiran layn azaydanina waa mubtadiyo muahara saciidu waa jumla ficliya waa khabarkii oo taqadumay azaydunina waa mubtadiyo muahara iyo inaynu bedel ka dhigno azaydani halkaynu ka bedelanaa alifta azaydunana halkaynu ka bedelanaa waawda way farabadan saasaa badanba labada lakiin sida qaliilki waa maxay waa in calaamatu taniya laga dhigo labadaas si aynu tilmaanay waxa ka dambeeyana u faacilnoodo faacilnimo ugu rafciyo lakiin maxaa fara badan inaynu ka bedelno ama inaynu mubtada ka dhigno waa kaiir bay noqonaysaa kuwaas jarid waa ficil amar alficilana waan iska garanay idaada jawaabkeygii baa go-an masla fahnaynta wuxuu yidhi wa jarid qaawi alficila ficilka qaawi jarid mutacaliqeygina waa go-an yahay min calaamati taniyati waljamci ka qaawi idaa maa usnida idaa usnida marka la tiiriyo huwa ficilka linayni laba marka loo tiiriyo aw jamcin ama jamc marka loo tiiriyo dee fajaridhu min alcalaamati calaamada ka qaawi wadalika tusaalihii kainunka qawlika ah, maxaa go xadafa alqawla wa baqiya almaquula wlkiina wuu goan yaha maquulkiina wuu baaqi yeelay wadalika tusaaluu kainunka qawlika waa qowlkaaga iyo wixii lamida ah aad ku qawshid faaza waxa guulaystay ashuhadaa kii shuhadada ahaa waqad yuqaalu in la dhahaa la arkaa waa luqatu akaluni albaraakiif sacidaa shahiidaani in la dhaahdo wasaciduu ashuhadaau in la dhaahdo walxaalna sidaa la dhaahdo alficlu ficilkii musnadun mid la tiiriyey uu yahay lidaahiri ismi daahira mid loo tiiriyey uu yahay bacdu ay bacda dikri inta daahirka la sheegay dabadi ismi daahir ayaa loo tiiriyey oo faacil u ah haddana calaamadii baa la haleeshiiyey oo saciida iyo saciiduu baa la yidhi waa qaliil laakiin masl fahni tusaalayaashaas waa kay nooga bixinaya wa min dalika qowluhu shaacirkan qowlkiisa ka mid a تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماهما بعد وحميم بحر طويل أها صومة تولى وتولي أي هو مصعب بن زبير itaalmaariiina kuwii aacada ka baxay la dirirkoogii isaga ayaa tawaliyey binafsihi naftiisa waa tawkiid walaal qad aslamaahu ay hoojiyeen walxaal qad aslamaahu ay hoojiyeen mubcadun mid ajnebiya ah oo la fogeeyey iyo waxamiimun mid dhawaalaa oo qaraabiiba ay hoojiyeenoo garabkiisa ay ka baxeen maxalushaahidkeenu waa maxay aslamaahu aslamaa aliftan mina alifu tasniya mubcadun iyo xamiimun oo wada socdaana iska musana mayn ahayn waa lasku soo cadfe kolka lasku soo cadfade halkii musananimo min isla oolin ila waa lasku soo cadfe ya soomaade ila waa lasku soo cadfay waaya marka iyagaa faacilade mana faacil noqonin marka inu maxay dhaabay ahayd waqad aslama hudeed haddee saa u waqad aslamahu ile mabcadun baa faacilka dambana waa lagu soo cadfe waqad aslamahu inay dhaabay ahayd laakin muxuu yidhi waqad aslamaahu muxuu ku socdaa luqatu akaluni albarakiis kaasi waa beydka beydka labaad iyo qowlihiibaa u daliila yarumuunanii fi ishtiraa'i nakhi liahlii fakulluhum yacdilu waa baxr maxayna baxr mutaqaarib muxuu ah facuulun facuulun baa lagu celcelinaya ya facuulun facuulun facuulun facuul facuulun facuulun facuulun facuul faqaarib wawaasil man liya caduul faqaarib wawaasil man lii yacdul facuulun facuulun facuulun facuul yaluumunanii fi ishtiraa'i nakhi liahlii fakulluhum yacdulu wuu ku macaanaanaya marka wuu ku hagaagaya de sooma haddaed haysid maxay daabidkiisii yaluumunanii waxay igu canaananayaan bu ihi fi ishtiraa'i nakhiili timirta iisashadeeda ahlii qaraabadaydu fakulluhum dhammaantood yacdulu waa min baabi nasare yacdulu waa mid idagaalayo canaananaya bui dhammaan way wada canaanayaan way wada hanjabayaan bui yaluumuunanii fi shiraai nakiili <laughs> ahliiden waa maay oo ismu jam ahle maogdahay ahlun mana ismu jam ahayn ahliba haddana faacil u ah haddana maxaa la yidhi yaluumunanii bu adana calaamadii jamcu haleeshiyey inuu maxay dhaabay ahayd ya yalu yalumunii yalu ya yalumunii yaluumunanii inu idhaa may ahayn de yalumunii in idhaba ahayd oo calaamadu ka tajriibiyade xagga hore ku socota iyaduna iyo wa qawlihi shaacirka qawlkiisa ra'aynaa alkhawani shay ballaxaa bicaaridi faacradna cani bilkhuduudi nawaadiri ra'ayna waxay arkeen buu yidhi ra'ayna waxay arkeen buu yidhi alkhawani dumarkii quruxdooda ku kaaftoomay ee wax la ismarmaryo ka kaaftoomay ashayba ciradii bay arkeen buu laaxa ad laaxa xaal soo iftiimay bicaaridihi hareerkeyga ciradiiyo kusoo dhigtay halkan hareerkan garhka ayay arkeen bui fa acradna waxay iga jeediyeen bui canii aniga xaggayga bilkhuduudi dhabanadii dhabanadii annawaadiri ee wirwirayey fain tasaluu canii nisaai fainanii khabiiru biadwai nisaai abiibu idaa shaaba raasu lmaari aw qalla maaluhu falaysa lahu fi wudihina sabiilu yaridna haraa almaali xayثu calimnahu washarku shabaabi cindahuna cajiibu shaarikaas haddee dumar anigi weydiisa m anaa dhakhtarkae anigi weydiye m anaa khabiir kuwe idaa shaaba ra'su lmari haddee ruuxa madaxiisu cirobo yidhi aw qalla maaluhu ama xoolihiisu ay yaraadaan falaysa lahu fii wuddihina sabiilu wada ay soo maraan jacaylkiisa mar wixii jeedsanaya yarid haraa almaali halkay ku arooraan meeshay xoolo ku way daba dhacleeyaan buu yidhi labadaas eeg labadaas ma ilaashadaan waa dhalinyarnimada iyo iyo hantida haddee taa la waayin bu yidhi wa sharfu shabaabi cindahunna cajiibu ku yaroon la duula dhaantay odhanaysa ra'ayna waxay ku ogaadaan buu yidhi ra'ayna waxay ku arkeen buu yidhi alkhawaani dumarkii quruxdooda ku kaaftamay ashayba ciradii laaxa qad laaxa xaalo iftiimay bicaaridii hareerkayga fa acradna waxay ka jeediyeen canii aniga xaggayga bilkhuduudi dhabanadii annawaadiri ee iftiimay maxal shahidka maad garanaysaa muxuu uga jeedaa ra'ayna nuunkani mana nuun iswahayn alkhawaaniina mana faacilkaan mina luqati waa kelimada albarakiisahayn saasuu ka wadaa waayahay halkaana hal xukum baynu ku haysanaa waa maxay tajriidu caamilihi an calaamati taniyai wljamci ida kaana alfaacilu musanan aw jamca imsa xukumanaysaa afar waay wayarfacu waxaa rafcinaya alfaacila faacilka waxaa rafcinaya ficlun ficil ayaa rafcinaya ficilka oo udmira ay xudifa la xadfay huwa ficilka wadalika tusaaluhu kaainuka qawlika qowlkaaga iyo wixii lamid aweyaad ku qawshid zaydun ay qara'a zaydun zayd ayaa akhriyey fii jawaabi lqaa'ili qaa'ilka jawaabtiisa dhexdiisana aad ku qawshid uu yidhi qaa'ilku man qaraa ya ariyey man qaraa ya akriyey haye naasir man qaraa ya akriyey maxaad odhan <laughs> zayd ma oranaysaa de maxaad oranaysaa zayd maska oranaysaa qaraa zaydun wayaan de qaraa zaydun maynaan qaraa zayd de zayd ba akhriyaa kolkaas zayd ma aar iska oranaysaa halkeed ka fahamtay ficilkii man qaraa aad ka soo fahamtay de man qaraa ya akhriyey maxaad iska oranaysaa si yaro gaaban zaydun baad oranaysaa caamilkiina waa iska goynaysaa halkana waa maxay waa jawaasu xadfi caamilihi idaa dalla calayhi daliilu abyaati kala maro lifaacilin tiscun khudid takhiira ma haysa warafca wadikra ma haysa walow taqdiira tajliida caamilin lahu can calamin taniyatin jamcin lixaaqin culimo ma haysa taniisow maynaan gaarin waxadfa ficlin yacmalu sawka waxadfa ficlin yacmalu mili beydkanayn waxadfa ficlin yacmalu waa beydka waa kii shanaad marka markaa ka shanaad waa maxay ya waa jawaasu xadfi caamilihi idaa culima caamilkiisa in la gooyaa bannaan hee haddii la ogaado xadafkaas labuu qaybsay mar waa jaais marna waaba waajibba ya xillimu waajib noqonaya wuxuu waajib noqonayaa bay idhaahdeen ya waa kulu smin marfuucin waqaca bacda in wa idaa shariyatayn ficil kasta oo daba dhaca in shardiya iyo idaada shariyada ismi kastaoo daba dhaca baan ujeeda ismi kasta oo daba dhaca in shardiya iyo idaa shardiya ah ficilkoogii baa go-aan wain axadun min almushrikiina stajaaraka ka warrama waa muydiin axadun waa maxay waa faacil ama ficilkii ama caamilkiisii wuu go-an yahay waa intaas idaadina waa maxay way ka buuxda qor ida samaa fatarat ida samaa shaqat ida shamsu kuwilat maxaa lasoo qadaraa ficil saddex qowl baa ku jira marka saddex qowl baa ku jira culimadi saddexda qowl waa maxay qowl waa qowl lkuufiyiina haddaad ree kuufa tahay waad fududahe axaduntani sheekh waa faacil baa iska odhanaysa oo me ficilkiisii waa istijaarada dambe uu soo taqadumay warkooga iyagu waa war basridaba sooma wuu soo taqadumaba haddaed basri tahayna waa say culimmadu badanaa ku laqmeeyaan e ficilka istijaare ee meesha yaala waa mufasir ficilka go-an ee mufasirkaa ayaa he faacil uu yahay axadkani limaada liana almufasira wlmufasar laa yajtamicaani mufasirka iyo mufasirku ma kulmaan de ya ma kulmaan sooma waa madhabkii basriyiinta taasna madhab saddexaad baa jiro waa akhfasha wuxuu iska leeyahayba war waa mubtadi bu leeyasha maxaa ku tawqiye in shardiya iyo idaa shardiy eh, in shardiya iyo idaa shardiya waxa ka dambeeya haddaad aragtid waxay iska leeyihin kuwii kale way ka duwan yihiin oo waaba mubtadiga axad waa iska mubtadigu leeyahay mayna saddex midab hayn iyo kaalumin marka wuxuu yidhi wa yarfacu waxaa rafcinaya alfaacila faacilka waxaa rafcinaya ficlun ficil baa rafcinaya ficilka oo udmira la xadfay huwa ficilka waa la idmaariye ficil xasfe ka dhigan tahay wadalika tusaalu kamidka qawlika qowlkaaga iyo wixii lamid a ah weeyaan aad ku qawshid zaydun ay qaraa zaydun zayd baa akhriyey fii jawaabi alqaa'ili qaa'ilka jawaabtiisa dhexdiisana aad ku qawshid qaa'ilku uu yidhi maxay man ayaa qara'a akhriyey maxaad odhan zaydun baad odhan maxayna ka dhigan tahay qara'a zaydun zayd baa akhriyey wataawtaaniiti talilmaadi ida كان لأنثى كأبت هند الأذى والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت